بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد kusoo dhawaada kitaabkeeni ahaa adduruus الnaxwiya min kitaab اlajruumiya duruus naxwo ah oo laga soo qaatay kitaabka ajruumiga maanta in sha allahu tacaala waxaan qaadanaynaa adarsu saadisu cashirka lixaad ayaan qaadanaynaa calaamat lxarfi xarafka calaamadiisa adarsu thaalis saadisu cashirka lixaad calaamatu lxarfi xarafka calaamadiisa cashirada ka horeeya waxaan kusoo baranay calaamadaha isimka calaamadaha ficilka ayaan kusoo baranay maanta insha allahu tacaala waxaa noogu dambeeyo hadalka qeybihiisa ama ajzaau lkalaam calaamada lagu garan karo xarafka inuu xaraf yahay ayaan qaadanaynaa insha calaamat lxarfi xarafka calaamadiisa cadamu lcalaama waa calaamo la-aan wamacnaa daalika arrinkaa waxaa laga wadaa annahu laa yaqbalu aqbali maayo shay-an wax aqbali maayo min calaamaati lismi isimka calaamadihiisa ka mid ah walaa min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisana ma aqbalayo wadalika mithlu lam laa nacam hal fii oo kale waayo calaamat lxarfi xarafka calaamadiisa cadamu lcalaama calaamo ma leh waay wa macnaa dalika arrinkaa macnihiisana waxa weeye annahu laa yaqbalu aqbali maayo shay-an wax ma aqbalayo min calaamaati lismi isimka calaamadihiisa ka mid ah walaa min calaamaati lficli ficilka calaamadihiisana ma aqbalayo mithlu lam oo kale laa nacam hal fii oo kale waay fa idaa waradat calayka hadday kuu imaado kalimatun kelima hadday kuu imaado facrid calayha waxaa u bandhigtaa kelimadaasi calaamaati lismi isimka calaamadiisa u bandhig fa in qabilat hadday aqbasho shay-an minhaa wax ka mid ah hadday aqbasho fa hiya ismun magac waay fa in lam taqbalhaa haddaysan aqbalin facrid calayha calaamaati lficli ficilka calaamadihiisa u bandhig fa in qabilat minhaa shay-an wax ka mid ah hadday aqbasho fa hiya ficilun ficil waay fa in lam taqbalhaa haddaysan aqbalin faxkum bixarfiyatihaa xarafnimadeeda xukum faidaa waradat calayka hadday kuu imaado kalimatun kelimo hadday kuu imaado facrid calayhaa waxaa u bandhigtaa calaamaati lismi isimka calaamadiisa u bandhig fain qabilat shay-an minhaa wax ka mid hadday aqbasho fa hiya ismun magac waaye fain lam taqbalhaa haddaysan aqbalineh facrid calayhaa waxaa u bandhigtaa calaamaati lficli ficilka calaamadiisa fain qabilat minhaa hadday aqbasho shay-an wax ka mida fahiya ficlun ficil wa fain lam taqbalhaa calaamadihii ficilka haddaysan aqbalin faxkum bixarfiyatihaa xarafnimadeeda xuk calaamada xarafka waa calaamo la-aan cadamulcalaama calaamo ma ayaa lagu gartaa calaamatulxarfi cadamulcalaama ay dheheen walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama sidaas ayuu yiri mulxat licraab sheekha iska lahay alxariiri macnaa dalika arrinkaana waxaa laga wadaa isimku ma aqbalaayo calaamadaha isimka ficilka xarafka ma aqbalaayo calaamadaha isimka calaamadaha ficilkana ma aqbalaayo lam oo kale hadda laa oo kale laa iyo lam iyo nacam oo kale waay calaamadaha oo ficilka calaamadaha isimka ma aqbalayaan al ma aqbalayo allaa Eh, lam ma aqbalaayo allam maxaan ku irahdaa hoos dhig lami ma aqbalayaan waay calaamadaha ficilka geli haddana qad geli qad laa qad lam qad nacam ma aqbalahayo eh, salaa sawfa lam ma aqbalahayo calaamadaha isimka eh, ficilka idan faxkum bixarfiyatiha kelima haddaa aragtid oo calaamadaha isimka aan aqbalaynin calaamadaha xarafkana aan aqbalaynin calaamadaha maxaan ku ihahdaye ficilka labadaba hadday aqbalaynin waxaa lagu xukminhayaa in ay tahay xaraf kelimada xaraf inay tahay idan waxaan baranay tacalamnaa calaamat lxarfi cadam lcalaama waay macnaaha laa yaqbalu shaya min calaamaati lismi wala calaamati ficl ma aqbalayo marka kelimaa ku imaanayso kelimadaas hadday calaamadaha isimka aqbalin calaamadaha ficilkana aqbalin xaraf ayaa lagu xukminayaa sidaan kuu miaaliye kamaa taqadama fi amhiladii hadda aan soo marayna laa iyo lam iyo nacam oo kale weeyaan marka calaamadaha isimka iyo calaamadaha ficilka horay ayaan usoo marnay culummada waxay ku miithaaliyaan marka jiim kaljiimi walxaa-i walkhaa-i oo kale waa saddexdan xaraf oo kale waa xarafka jiimka ah inuu jiim yahay maxaa ku fahmaysaa jiim inuu yahay nuqta taxt ayaan ku fahmayaa hoos khadan waxaan ku fahmayaa dhibicda kor annuqta fowqaha ama alxaa falaa nuqdata laha calaamatuhaa laa nuqdata lahaa ha calaamadeeda waxa weeye wax calaamad ma leh sidaas ayaa lagu fahmaa aan qaadano su-aalaha as'ilatun wa tamaariin su-aalo iyo exersaasyo su-aasha koobaad maa hiya calaamatulxarfi xarafka calaamadiisu waa maxay su-aasha labaad mathil lilxarfi bihalaathati amhila xarafka saddex mithaal ku mihaali markaan dhammeynay calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka iyo calaamadda xarafka oo ugu dambeysay hadda baabulkalaamna oo noo dhammaaday waxaan ku qatimaynaa casharadii ilaa cashir lix cashir markii la qaatay matniga ajruumiga ayaan akrinaynaa qofka marka kitaabkan oo sharaxana waa inuu haysto oo oo maaragta duruusta ah matniga ajruumigane meesha ayay ugu qoran tahay matniga ajruumiga ayaan dulmaraynaa inta oo intaan aan soo sheegayna casharada lixda oo ka dhahay hal mar ayaan dulmaraynaa matnu ajruumiya lilxifdi matniga ajruumiga xifdi ahaan baabulkalaami kani baabulkalaami kalaamka baabkiisii weeye alkalaamu kalaamka huwa lafdu dhawaaq waay dhawaaqaasoo almurakabu la isa saaray dhawaaqaasoo almufiidu wax faa-iideynaayo bilwadci bilafdi lcarabi ereyga carabigana wax ku faa-iideynayo ama bilqasdi labadooda lagu fasiraa alkalaamu kalaamka huwa lafdu waa dhawaaq lafdigaasoo almurakabu la isa saaray lafdigaasoo almufiidu wax faa-iideynayo bilwadci qasadna wax ku faa ama ereyada carabiga wa aqsaamuhu aqsaamu ajzaa'ihi jusaska marka hadalka loo qeybiyo halaahatun saddex waay ismun waa magac wa ficlun waa ficil wa xarfun xarf waaye xarafkaasoo jaa-a limacnan macno la imaaday jaaa limacnan liajli macnan macno daraadeed uu imaaday xaraf macno leh falsmu magaca yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoosdhig ayaa lagu gartaa watanwiini laba shaqal ayaa lagu gartaa wa dukhuuli lalifi wallaami alif iyo laam wada socdo oo al ah gelideeda ayaa lagu gartaa wa xuruufi lkhafdi xuruufta hoosdhigo dhigo gelidooda ayaa lagu gartaa wahiya xuruufta hoos dhigo min waay wa ilaa waay wa can waay wa calaa waay wa fii waay wa rubab ruba waay wal u ba waay kaafu kaaf waay wal laamu laam waay wa xuruufu lqasami dhaarta xuruufteeda gelideeda ayaa lagu gartaa wahiya xuruufta dhaarta ah alwaawu walbaa-u waay walficlu ficilkana yucrafu waxaa lagu gartaa biqad ayaa lagu gartaa wasiini siin ayaa lagu gartaa wa sawfa sawfa ayaa lagu gartaa wa taa-i dhadigeenta ta'deeda ayaa lagu gartaa ta'dii asaakina tireebneed walxarfu xarfkana maakii weeye laa yasluxu aan u haboonaanin macahu asiga la jirkiisa daliilulismi magaca kii ku tusinayey calaamada isimka walaa daliilulficli ficilka kii ku tusinayena aan gelaynin waay alkalaamu kalaamka huwa lafdu waa dhawaaq dhawaaqaasoo almurakabu la isa saaray dhawaaqaasoo almufiidu wax faa bilwadci qasad iyo erey carabi in uu uu wax ku faa waay wa aqsaamuhu aqsaamu ajzaa'ihi hadalka qeybihiisa jusaskiisa wuxuu u qeybsamaa ismun waa magac wa ficilun wa xarfun xarafkaasoo jaa-a imaaday limacnan macno daraaddeed uu yimaaday fal ismu magacu yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoos dhig watanwiini laba shaqal ayaa lagu gartaa wa dukhuuli alifi wallaami alif iyo laam wada jira gelidooda ayaa lagu gartaa wa xuruufi lkhafdi xuruufta hoos dhigo inay galaan ayaa lagu gartaa wahiya xuruufta hoos dhigo min waaye wa ilaa waay wa can waay wa calaa waay wa fii waay wa ruba waay walbaa waay walkaafu waay walaamu waay wa xuruufu lqasami waay wahiya xuruufta dhaarta waa alwaaw walbaa-u wataau walficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu gartaa biqad bidukhuuli qad qad inay gasho wasiini siin inay gasho wasawfa inay gasho wataa-i ta'niithay dhacda dhadigeynta ah gelideeda ayaa lagu gartaa tadii dii asaakinati reeban walxarfu xarafkii miya maa kii weeye laa yasluxu aan suubanaanaynin macahu asiga la jirkiisa daliilul ismi isimka calaamadiisa ama kii ku kutusinaayo mama suubanaanayo walaa daliilulficli ficilka kii ku tusinaya inuu galane uma suu banaanayo ajurumi ayaan qaadanay qaybtii matniga baabkaas intaas baabka halka baaba ugu horeeya ayaan qaadanay shan cashirna ayaan ka dhignay marka intaas waxaa kusoo bartay faahfaahintooda cashiradii shanta ahaay cashiradii lixda ahaay ayaa kusoo baratay weeye idan marka ma aragta sheeqa markuu dhahaayo ajrumiga ajrumiga waxaa la lahaa magaciis waxaa la lahaa muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji ajuruum waxaa loogu bixiyey waa luqa barbar ah ay isticmaalaan ajuruum ayaa la dhahaa sheekha ibnu ajuruum ayaa loo bixiyey sheekaas yani matniga wuxuu ku sheegay kalaamka qaybi kalaam muxuu yahay maxaa la dhihi karaa qaybihiisa inay saddex yihiin xarfun jaa-a limacnan markuu dhahaayo xarafka ayaa wuxuu u qeybsamo mid macno leh iyo mid macno lahayn xaraf muhmalaa jiro sida xaa iyo baa iyo la iyo oo kale xaraf muhmalo xurufta alfaxmaalahoo kale laakiin xarafka uu ka hadlayo waa sheekha xaraf macno lahoo lan iyo laa iyo nacam iyo wixii lamida waay kadib calaamadaha isimkoo sheegay kadib calaamadaha ficilkoo sheegay xarafkana wuu kuu sheegay oo cashirkii maanta ayuu ku saabsanaay cashirkeena maanta in aan ku qaadanay cashirkii ugu dambeeyey wabilaahi towfiiq wasala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed